lagu jaraa yaadiisa waxaa lagu yaqaanaa xarafka ka horeeya waa la kasriyaa xarafka ka dambeeyo nuuntaana sidaasaa lagu yaqaan musanaha ya si loo khilaafsiyo cagsigiis weeye shaygan nugu cusub muhiimka loo dhegdhigo waa mulxaqaada jamcu lmudakari saalix wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyey bihi bijamci lmudakari saalim jamci mudakar saalim waxaa la haleeshiiyey oo icraabtii ahayd wow in lagu rafciyo ya lagu nasbiyo lagu jaro waxaa la haleeshiiyey uluu وعالمuna waa cishruuna iyo wamaa bacdahu min alcuquudi qaacido guuda loo samaynaa qaacidada waxay nin dhigaa kawaakibka waxaa la haleeshiyaad leedahay qaacido iyo daabit ka dhigo kullu maa huwa calaa suurati اljamci walam yastawfi shuruuda aljamci waxay leedahay kullu maa huwa calaa suurati اljamci wax kasta oo suuraddii iyo muuqaalkii jamcdu kusaalim ku yimaada suuraddii iyo muuqaalkii walam yastawfii shuruuda aljamci shuruuddii jamcana aan oobsan waxaa la haleeshiinaya jamcada tusaale isim kasta oo suurad ahaan ama muuqaal ahaan uga eg jamculmudakari saalix xagga muuqaalku uga egi mana oobsan shuruuddii waxaa la ecraabaa sida jamcu tusaalim loo ecraabo jamcu tusaalimna la dhihi maayo mulxaqa laleeyahy xayla shuruuddii ma oobsan waana afar qaybood wahuwa arbacatu anwaacin wey afar qaybood wey qaybta ugu horayda waxaa la yidhahdaa asmaau jumuuc laa waaxida lahaa min lafdihaa qaybta ugu horayda waxaa la yidhahdaa asmaau ljumuuc laa waaxida lahaa min lafdihaa waa asmaa jamaca oo ku timid muuqaalkii iyo suuraddii jamcudkarsaalin laakiin mufrad aan lahayn jamcudkarsaalin mogta mufradu lahaa mufradkaas muxuu ahaa ama calam ama sifo ama calam ama sifo uu ahaa asmaa ayagoo muuqaalkii jamcsan ku yimid laakiin mufradna aan lahayn marka kuwaas maxaa la idhahdaa asmaau ljumuuc laa waaxida laha min lafdihaa qaacidadaasay iska leeyihiin kuwaasuu ku bilaab marka wa ulxiqa waxaa la haleeshiiyey bihi bijamci lmudakari saalim ulu'a la haleeshiiyey wa caalamuuna la haleeshiiyey wa cishruuna la haleeshiiyey iyo wamaa bacdahu cishruun waxa ka dambeeya alaaثuun arbacuun khamsuun situun sabcuun amaanuun tiscuun iyo wamaa bacdahu cishruun waxaa ka dambeeyo min alcuquudi caqdiyaal ah cuquuddu waa waxa weya alaaثuun arbacuun ilaa tiscin wey ilaa tisciin intii laga gaara dhammaantood kuwaasoo dhan waa mulxaqaatii sheekh med kusaale uluu fiiri uluu lafdigaas ah mufrad ma leh oo ku lafdiya waa ismu jamac oo u sugnaaday liduu oo bimacnaa saaxib duudii oo bimacnaa saaxibka aheed uu ku xagga macnaha iska leeyay waana jamac mufrad male oo ku lafdiya laakiin mufrad ku macnaa waa la heli karaa waa duu duudii bimacnaa saaxibka aheed wa taasaa ku macnaa oo asmaau sitada ka mid aheed marka marka la qoraayo uluu waxaa loo qoraa uuluu laakiin lama aqriyo wowdaad waxay ka mid tahay xuruuf la qoro oo aan la akriyo wowaa la qoraa mana la akriyo uluu aa laleeya maxaa loo qoray wowdaas waxaa lagu qasbanaaday xaalatu nasba iyo xaalatuljar'i wowda la qoro ulii uulii waa in la yidhahdo maxaa loogu qasbanaaday ilaadii xarafka jaareed u ekaana xuruufta carabiga ma shaqlaneen mogta hadda wowda haddaad ka daydo ilaa oo xaraf jaar ah iyo uli isku sii u qorayn wax ay ku isku khilaafsan yihin lamaad marka ma la kala garanayo ilaa iyo ulii isku siday u qoray kelmadaha carabiga ma shaqlana sida badan ah. marka maxaa lagu kala garana markaad akraydo haddaad wow alifta inay ka dambayd aragto waxaad u akrina ulii haddaysan wow ka dambayna ilaa ah. marka xarafkan iyo isimkaana isku darsamay goormay isku darsanayaan ulii xaalatu nasbe markay joogto iyo xaalatu jar markay joogto xaalatu rafcana marka waa layskaga xambaaray wowdiyaa la yska qoray maadaama labadii xaaloo kaleba la qoray ee uluwdu waxay ku darsamayda lama arko haddii xataa wowda laiska daayo laakiin wowdaas lama akriyo ogow marka ulu meeshaad ku aragto sida jacmulkusalima loo xiraabaa wowaa lagu rafciyaa ya-aa lagu nasbiyaa laguna jaraa mana ahan jamac cilada ay jamac u ahaa weyda mudakar saalimna mufradaysan lahayn ku lafdi wa caalamuuna caalamuuna waa ismu jamac licaalam u sugnaaday mufrad male oo kun lafdiya male maahan caalamun oo la jamciyo layidhi caalamuuna sababtuna waxay tahay mufrad iyo jamac waxaa macno badan jamac oo waxaa la dhahaa aqaluljamci alaaatun min mufradin jamac waxa ugu yar waa saddex mufrad marka laysku daro waxaa isku dartaa zaydun wazaydun wazaydun zayduun muminun muminun muminun muminuun saddex ugu yaraan waa in laysku dara haddana caalamun oo mufrad ah iyo caalamuuna oo jamaca ah, waxaa macno badan caalamunta mufradka sababto a ah waxaa laydhaha caalamun marka laydhaha maasi wallah waa wixii ilaahay ka soo haray lama tiri karo waa makhluuqii oo dhan dhammaan makhluuqii wey laakiin haddii laydhaha caalamuuna haddii laydhaha caalamuuna waa saddex waa cuqalada inta caqliga leh alinsu waljinnu waalmalaa'ika waa saddexdaas marka haddii aan idhaahna caalamuun mufradkeedu waa caalam maxaa ka imaana mufrad ka macna waxaan ka imaana jamac ka macna yar mufradkiisii taasuna carabi ma haddaan idhaahno mufradkii caalam ah maxaa ka dhalanaa jamac ka macna yar mufradkii oo mufradka macno badan yahay carabina taas ma qaar ayaa culammada ka mid ahon badnayna waxay yidhahdeen caalamuun mufraday leedahay mufraday leeda mufradkeedii waa caalam marka waxaan leenaha wax alla marka hore caalam waxaa la leeyaha wixii isku jinsa malaa'igtii caalam jinnigii caalam insigii caalam xayawaanaadkii duurjoogta caalam dhagxaantii caalam geedihii caalam isku dar caalamu marka jamcan macnabasineena qoladaas laftirkoodu ma dhihin caalamadu waa jamci kusaali oo sababtu maxay tahay caalam caalamna maaha sifana maaha marka isla mulxaquu noqona laakiin qaybtan markaas ka mid noqon maahe qayb soo socota oo la yidhahda jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruudda uu markaas ka mid noqona ah, jumuucu tasxiix lam tastawfi shuruudda qismiga la yidhahdo ka mid noqona laakiin sawaabku waxay tahay in la yidhahdo caalamuun mufrad ma leh saas darteeda waa maxay waa asmaau ljumuuc laa waaxida lahaa min lafdiha marka jamcu saa maxay u noqon weeyey ee mufradaysan lahayn mufrad ma leh وعشرون iyo وما بعد waxa ka dambeeyo min alcuquud bia ilaa tisciin intii laga gaaro dhammaantood waxay ka mid yihiin mulxaqaadda jacmu saalim sida jacmu saalima loo ixraabaa wowaa lagu rafciyaa yaa lagu nasbiyaa yaa lagu jaraa haddii caamil rafciya ka horreeya waxaa leedahay cishruun alaauun ilaa aakhiriha haddii oo caamil jara ka horreeya ama caamil nasbiyana maxaa leedahay cishriin alaaiin arbaciin aad leedahay marka maxaa u diiday jacmu saalim waayeen waxaan leedahay mufrad male ah, qismigan hore ka mid yihiin oo ah asmaau ljumuuc laa waaxida laha min lafdiha male mufrad sababtoo ah cishruun waxaa la yidhi mufradkeedii maahan casharatun sababtoo ah aqaluljamci jamc meeqaa ugu yar alaaatun min mufradi haddii cishruun aan idhaahno waa mufradkeedi waa cashara waxay noqon inaan idhaa cishruun soddon cishruun macnaheedu ma ilaa saddex tobnaad isku dar waa meeqa saddex tobnaad soddon marka waxay noqon haddaan idhaahno cishruun mufradkeedu waa cashara waa inaan idhaahno cishruun soddon alaauun sagaal arbacuun labiyo toban masaxa <laughs> may wax jira maaha wax jira maaha cishruun maaha soddon mideeda kale jamac fiiri jamaca cadadkiisu waana yaraan kara waana badan kara jamac hadda fiiri saddex zayd isku dar maxaa leedahay zayduun toban sayd isku dar maxaa leedahay zayduun boqol sayd isku dar maxaa leedahay kun muumin isku dar kun muumin mu'minuun cishruun ayada waa labaatan koob iyo labaatan cishruun ma la dhihi karaa sagaal iyo toban cishruun ma la dhihi karaa marka maahan marka jamac fiiri jamac asaga cadadkiisu waana bataa waana yaraadaa saddexaa ugu yar laakiin xadba male weliba hadduu jamcu kasraya marka waxay jamac kuwana jamac marka maaha inaysan jamcayn taasaaba ku tusi jamaca asaga waa la badi kara waa la badi kara waa la badi kara marka waana soo yaraa kara ilaa saddex ugu yaraan wayn saddex uu soo gaari kara marka jamac maahan waa lafdi sidaan loo dejiyey maahan jamac ilaa saddex saddex mufradoo laysku daray ugu yaray marka cishruun dhammaan inta ka dabadaasaa hadda alaauun maahan alaaatun mufradkeedii maaha sababtoo ah hadday mufradku alaaa noqo laheed aqalul jamci jamc meeqaa ugu yar alaaatun saddexaa u yar min mufradihi saddex alaaa isku dar sagaal alaauun sagaal aan la dhihila alaauun sagaal arbaca mufrad uma ahan arbaciinta mufrad maleh maaha mufradkeedii arbaca sababto a saddex arbaca isku dar itna cashara waayo soo maaha marka ma ahane waa kelmada sidoodii loo dejiyey ee ma ahan kelmada mufrad leh kuwaan marka 20 iyo wama bacda waxa ka dambeeyo min alcuquud ilaa 90 laga gaaro dhammaantood maxay yihiin asmaau ljumuuc laa waaxida lahaa min lafdiha haddee qaacida weeye maahane waa inaad ogaato intaan lagu sheegay kaliya maaha waxaaba ka mid tawkiidka ajmacuuna iyo tawaabicdiisaaba ka mid a kuwaasaa ka mid a ajmacuuna ajmacuuna absacuuna kuwaasoo kale waxaa la yidhaha asmaa اljumuuc laa waaxida laha min lafdiha sidaas ayaa la yidhaahdaa waay waa aqwaasha gobol ka mid ahe ayagaa laysuma waafaqsana kaas qismigii koobaad waa ka gudubna qismiga labaadaan gelaynaa iyo wa araduuna wey dhulalyaal wa sinuuna sanadyaal iyo wa baabuhu sinuun baabkiisa waa qismigii labaad nuucan labaad maxaa la ydhahaa jumuucu taksiir على صورة جمع تصحيح محال إلى جموع التكسير على صورة جمع تصحيح وجمع تكسيريال أو كل يمد موقال في جمع تصحيح جمع تصحيح أو جمع الغفاري آه. وعلى إلى نوعا محال إلى جموع التكسير على صورة جمع تصحيح ما هن جمع تصحيح جمع تصحيح مقتوى جمع الغفاري waa jamcu tagsiir ayagu laakiin say ku yimaadeen muuqaalkii jamcu tasxiix ku yimid waa jamcu tagsiiriyaal ku yimid muuqaalkii jamcu tasxiix soo ma jeedid inay yihiin saasaad alaab arkaa fiiri jamcu taxiixa jamcu tasxiixa mufradkiisa ayadoon waxba laga bedelin aa ziyaado gadaal looga daraa hadda zayduun markaa jamcayda maxaa leedahay adoon shaqalka iyo xuruufta bedelin aad wow iyo gadaal uga daree nuun xaalatu rafco zayduun xaalatu nasbiya xaalatu jar maxaad ku daree ya iyo nuun zaydiin mu'minun adoon waxba ka bedelin shaqalka iyo xuruufta aad gadaal uga daray xaalatu rafco wow iyo nuun mu'minuuna xaalatu nasib xaalad jarna ya iyo nuun laakiin shaqalka mar haddii wax laga bedelo ama xuruufta wax laga bedelo jamcu tafsiir aa la yidhaha soo maaha oo lix qaab loo bedeli jiro waa soo ogaanayey kuwaan waa jamcu tafsiir fiiri araduna ra'da waad fadxine ara asalka wuxuu ahaa mufradku ardun raadu waa sukuunsaneed waa la bedelo fatxa la saaray fiil waaba la tafsiiri waa tafsiir waa jijibin aye mideeda kaleeto halkaas marka waxaad ogaatay inaysan jacu tasxiix ahayn ila waaba la jijabshayey labo ardun waa muanafba jacmuka saalimna wuxuu ahaa mudaker ha tan waaba muanafba saddex saddex maalaa yacqil wey dhulka ma caqli maalaa yacqil wey jacmuka saalimna ma caqliyaa shardiga soo saddex maaha afar sifana maahan calamna maaha afar dhinacu marka sheekh ka yii uusan murgsaan ka waafaqsanayn fiiriyo kow ardun marka aradun la yidhi waa tagsiir waa muktasar waa jamcu tagsiir waa la tagsiiriyey waa kow araduun arduna mufradku ahaa waa mu'anaf ee mudakarba maaha saddex ardun waa mala yacqil afar ardun laysa calaman walaa sifa calamna maaha sifana maaha afartaasuu ku khilaafsanya jamcu musalimka marka maxaan leenahay jumuucu taksiir calaa suurati jamci tasxiix hadda sinuun fiiri sinuun mufradkii waa sanatun sanatun asalkii hore weliba ma ahayn sanatun asalkii hore wuxuu ahaa sanawun amase wuxuu ahaa sanahun wowaa u dambeyday ama waxaa u dambeyday ha oo maxaa u daliila inay u dambeeyeen wow kelmadaha waxaa lagu garta asalkooda marka la jamciyo ama la tasfiiriyo aljamcu yaruddu ashyaaa ilaa usuuliha kelmadda marka la jamciyo jamcinta asalkii u celida asalkiiy u celina jamcintu marka la jamcina waxaa la yidhaha aljamcu yaruddu ashyaa ilaa usuuliha waxaa la yidhahdaa sanawaad fiiri sanawaatu awowda ka tahay sanawaat asalkii ku jirta marka markii hore wuxuu ahaa sanawun ama se sanahun oo waxa la sanahaadna waa la carabi waa lagu jamciyaa sanahaad sanawaad iyo sanahaad waa lagu jamciyaa ha ama wow marka aljamcu yaruddu ashyaa ilaa usuuliha usuushi u celiya marka ayadoo ee sanawun xudifat laamu xarafka ugu dambeeya la xad oo wowdah ama hadaha wa uwida canhaa haa u ta'niis sanatun ta'daas ku jirta haa u ta'niisa la yidhaha ta'daasaa laga soo bedel qaata taadaas yay bedel ka tahay laamtii la xadfay xaraf ugu dambeeye kelmadda la ydhaha laamta waa wowdi ama haadi marka baabu sinuun marka fiiri sanatun sinuun aa layidhi waa la jamciyey meeqa goray ay khilaafsan tahay jamci jamciku saarin o sanatun sinuun aa layidhi siintii waa la kasiir sooma jeedis awna waa fadxisaneed taas waa tagsiir waa la tagsiiriyey waa ko dhinacaas waa ku khilaaf labo waaba muanafa sanatun ta a ku jirta walla taasna waa ku khilaaftay sabix waa macnaa yacqil afar calamna maahan sifana maaha afar dhinacay ku khilaaftay iyo waa baabuhu sinuun hadde ma tirsanaa sinuun waa badan yahaye baabka sinuun oo dhan baabka siniin oo dhan yuu ka mid yahay jumuucu tagsiir calaa suurati jamci tasxiix oo ka mid yahay maxaa loola jeedaa baabka sinin qaacidada uu ku dhiga kawaakibka waa loola jeedaa kullu maa kaana jamcan liulaaiyin xudifat laamuhu wa cuwida canhaa haau taniisi walam yukasar tagsiiran yuaddi ila alixraabi bilxarakaat ah, shee cabdulla madow intaas ku dari jira hmm. ku dar marka isagaa naga og sowma jeedid maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa kullu maa kaana jamcan liulaaiyin baabka sinuun haddaad maqasho Ah, baabka sinuun haddii la yidhaahdo waxaa loola jeedaa waa jamac kastoo isim hulaatiya lasoo jamciyey sana sanawun sanawun soo hulaati maaha ah, sanawun soo hulaati maaha hulaatigaasoo xudifat laamuhu xarafkii ugu dambeeyey laga xadfin ah, wowdiisoo lama xadfin wa cuwida canhaa haau tamiisi haau tamiisa laga soo badal qaatay sanatun soo ma jeedid walam yukasar lamana tagsiirin tagsiiran yu'addii ila alixraab bilxarakaat tagsiir oo xaraka la exraabayo lama dhihin sanawaat fiiri tagsiirka xarakada waa kana sanawaatun mar hadda kaas waa la tagsiiriyey sanawaatun laakiin waa tagsiir lama dhihin maya sanawaat waxaa tiraa waa jamcon saalimkaas lama tagsiirinoo jamcu tagsiir oo xarakaa laguma keenin ee waxaa lagu keenay suuraddii jamcon korsaalima lagu keenay marka baabkaas waxa la dhaha baabisunuun waxaa leedahay baabisunuun waxaa loola jeedaa kullu maa kaana jamcan liulaaiyin xudifat laamuhu wa cuwida canhaa haa u tamiisi walam yukasar tagsiiran yu'addii ila alixraabi bilxarakaat walaa mudakara lahu ku daray mudakarna aan balahaynay marka waa isim kasta oo saddex xaraf asalka ahaa oo xarafkii ugu dambeeye la xadfay oo haa u laga soo badal qaatay oo aan tagsiir xaraka lexraaba laga dhigay ee waxa laga dhigay jamu tafsiir oo xaraf la ixraaba si jamu kusaan marka waxa la yiri sana sinuuna alay sinuuna alay sinuuna alay marka baabu sinu waa sax marka baabu sinu waa badaya waxa tira iddatun gabal ama jamaaco iddin waxa tira izzatun jamaaco izzin thubatun jamaaco thubin ah marka waxa soo waa wada jamaaco idda izza thuba ah marka kuwaasoo dhan waa baabkaas waa baabkaas wey baabkaas wey hmm, waa baabkaas waxaa ka mid a banuuna oo kale banuuna fiiri ibnun uu ahaa aw hamsadii waa tagsiir wey banuuna a la iska nuucaasna waa ka gudubna oo la yidhahdo jumuucu tagsiir calaa suurati jamci tasxiix wa ahluuna wey iyo wawaabiluuna kuwaanuna waa nuuca saddexaad nuuca saddexaad waxaa la yidhaha jumuucu tasxiix lam tastaw shuruuda waa jumcu tasxiix oo jamcu muuqaalkiisay ku yimaadeen laakiin shuruuddii ma oobsan laysa calaman walaa sifa mufradkoodu calamna maahan sifana maahan hadda ahluun mufraday leedahay laakiin mufradkii waa maxay ahlun ahlun laysa bicalamin walaa sifatin calamna maahan sifana maahan labadii midna maahan wa waabiluuna madarweyaal waabiluna mufraday leedahay waabilun madar weyn roob badan weyn laysa calaman wala sifa calamna maaha sifana ma marka shuruuddiyaa laga waayey shuruuddiyaa laga waayey nuucaan waxaa ka mid ah oo la dhaha jumuucu tasxiix lam tastow fii shuruudda alwaarihuuna alqaadiruuna almujiibuuna oo sifaadda allah fiiri alwaarihuuna jamac maaha alle keligiisa laleeyahy alwaarihuun aa laleeyahy waxaa laleehay alqaadirun almujiibuun alaleehay waxaa leedahay suuradda waa jamcu markaad icraabaydo waa jamcu tasxiix aan shuruuddii laga helin ah, saasaa leedahay wa ahluuna wawaabiluuna wey ahluun mufrad waa leedahay mufradkeedu waa maxay ahlun ee eh, maxay u noqon weyda jamcu mukr salim marka ee eh, ahlun laysa calaman walaa sifa waxaa la rabaa jamcu salim ogtahay mufradka uu ka imaana inuu calam yahay ama waa inuu sifa yahay hadduu mufrad kale ka yimaado marka jacnub saalim lama dhigi karo maaha jacnub saalim marka waabiluuna jacnub saalim maaha muxuu noqon waaye ee mufradka uu ka yimid waa maxay waabilun waabilun calamna maahan sifana maaha waciliyuuna nuuc afraad musanaa bihi yaa laidhaha nuuc afraad maxaa laydhaha musanaa bihi magacii jamcu saalim magac ku wasniya aa mufrad lagu magacaaba nin keligiisa waxaa laleeyahay sayduun nin keligiisa waxaa laleeyahay maajishuun magaalo keligeeda laleeyahay filisduun magaalo keligeeda waxaa laleeyahay diiruun maadiruun aa laleeyahay maadiruun marka musamaabiya la yidhaha magacii jamcu magac u eg oo xagga muuqaalkaa ah hal shay magac looga dhiga jamcna waxaa lagu yiqiina inuu jamaco magac u yahay hal shaya magac looga dhiga maxaa la dhaha magaciisa musamaabi musamaabi magacii calam magacii oo jamac ahaa muuqaalkiisii magac leh aa looga dhig baa looga dhigay hal shay ciliyuuna ka mid a waa ciliyuuna jannada meesha ugu sarayda wey jannada makaanka waa hal makaan magaciisa ciliyuuna waa hal makaan ama waa diiwaanka dadka ahlukayrka magacooda lagu qoron waa ciliyuuna marka afartii nuc waa noo dhammaanto misaalo marka qur-aankii qur-aan uu badiyaa waxa weeyaan mutamimada aad u faa'iido badanta naxwu walaa ya'taliyaysan dhaaranin ululfadli dheeraadka kuwa u saaxiibka xoolaha dheeraadka dadka ilaahay siiyey yaysan dhaaran minkum idinka muslimiinta xaalo ay idinka mid yihiin iyo wasacati waasixaanshaa dadka ilaahay dhaqaalaha u waasiciyey yaysan dhaaran an yuutuu calaa an laa yuutuu inaysan siinayn ulilqurbaa qaraabada dadka u saaxiibkaa inaysan wax siinayn yay ku dhaaran ay iska daayeen ha siiyeen xataa qaraabada hadday qalad samayday adiga ha dhaarana iska sii walaa ya'tali yaysan dhaaranin ulul fadli dheeraadka dadka u saaxiibkaa xoolaha dheeraadkaa badan dadka ilaahay siiye minkum idinka xaala idinka mid yihin muslimiinta iyo wasacati waasixaanshaha dadka ilaahay u waasixiyey ilaahay u ballaariyey xoolaha an yuutuu calaa an laa yuutuu inaysan siinayay ku dhaaran ulilqurbaa dadka qaraabada u saaxiibka aayadda abubakar sidiiq kusoo degtay wey ah, mistax ibnu asaasa wiilkaa bareertiis dhashay wiilkaas markuu ku dhaartay inuusan wax siinayn mistax ibnu asaasa mm-hmm. wiilkaas dadkii ifkigii caaisho dadkii ka beenta sheegay oo munaafiqiintaha ah, ah, qalqalad geliyey isagu munaafiq ma ahayn marka munaafiqiintii warkii iska daldalayeen warkii asna wax ka sheeg sheegay waa la dagay marka waa uu dhaartay abubakar yuusan waxba siinin abubakarana bili jiray habaryartiisna waa dhashay markii ilaahay aayadihii soo dejiyey uu ku beri yeelaayey caaisho munaafiqiintiina alla ku fadeexeeyey ilaahay ugu gargaaray muslimiintii iyo nabigii sala allahu calay wasalam aalubeytkii abubakar ku dhaartay yuusan kaas wax siihayn haddiiba gurigii nabigu ka badbaadi waayo markaasa ilaahay weynaa maya ha dhaaran ku dhaaran ayaysan dhaaran iska sab idinka sooma jeclid in ilaahay inin dhaaf markaad gaftaan soo dhaaf alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum miyaadna jeclayn in ilaahay inin dhaafo khaaliqiinan abuurayaad qalad ka gashan haddana waxaa rabtaan in laynin dhaafo idinkoo makhluuqa haddii makhluuq kale qalad inin ka galay iska dhaaf idinka khaaliqiinan abuuraad qalad ka gashan haddana waxaad raba ilahay inin dhaafo alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waa jecelna waa abubakar de waxa weyaan aad u qayr badnaayo waa jecelahay yuu yidhi waana iska siiye biilkiisii iska siiye walaa yaatali alwaawu bixasabi maa qablahaa laa naahiyatun yaatali waa jasmisanta waa jasmisanta laadaasaa jasmiday calaama jasmaha waa maxay yaatali ficil mudaaric majsuumun bila nahya wa calaamat jasi xadfu xarfi lcila wayalyaw alkasratu qablaha daliilun calayha liana alkasrata uktubya uluu faacil yaatali marfuuc wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can idama liannahu mulxaqun bijamci mudkari saalim marka jamc maahane waa mulxaq liannahu laysa lahu mufradun min lafdihi ulu mudaaf alfadli mudaaf ilay majruur wcalaamatu jari kasratu daahiratu fi akiri minkum min xarfi jari walkaafu damiiru mutasil mabniyu calaa dami fi maxali jari walmim calaamatu jamci dukuur aljaaru walmajruuru mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kainiina kainiina waaye xaalun xaalun min ulu uluudaa laga xaalayna wasacata alwaawu xarfu catina sacati macduufun cala alfadli walmacduufu cala almajruuri majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri an yuutuan xarfu masdariyin wa nasbin waa midii ficilka mudaaricnas ku jirtay yuutu ficil mudaaric mansuubun bian wa calaamatu nasbihi xadfu nuuni wa waawljamacati faacil weye uliiduna mafcuulu biigi yutu waayo mansuubu calaamatu nasbi alyaau وعلامة الياء نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع التصالح أولي مضاف القربى مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر marka waxa leedahay de an masdariya meesha gasho masdar laga dhalalina wal fi'l wal jumlatu min al fi'l wal fa'il fi ta'wil masdar majrur bi harf jar mahdhuf taqdiru ala alla yutu ala adami ita'ihim ay ku imaanay marka dana ala adami iitaa'ihi calaadaasa xaraf jar cadamina waa isimka majhuurka jar majhuurkana waxaa lagu taxallujinaa walaa ya'taniyaysan ka dhaaran calaa anlaa yuta calaa cadami iitaamiyay ku dhaarana wey ya'taniya lagu taxallujinaa waxaa tidhaa inna fii daalika waa miaal labaad inna fii daalika arrinka la soo sheegay la dikraa waano ah ku sugan yay ugu sugan tahay oo qur-aanka waanada ka qaata liulil albaabi caqliyaalka nadiifka dadka u saaxiibka liulil albaabi caqliyaalka nadiifka dadka u saaxiibka liulil albaabi marka fiiriya waa inaad fahmta yaa horta laqbada wax fahmaan ma laynku arkaa yaa farta u taagan kara ha ninkaas horta u taagta aan dhegaysano markaa jaarmajruuran laqbayna meeshan ku tacallujiyey inaad sheegtaa lagaa rabaa waa sheegi kartaa insha allah u fiirso ina fii dalika kaas la soo sheegay waxa ku sugan la dhikra waano li ulil albaabi aqliyaalka nadiifka dadka u saaxiibka ay waanadu ugu suganta لأولي جار مجرورك ساكان كنت تعالجي جار مجرورك كهري ميشا كنت تعالجي بل فيري انت إلا فهم على روا جار مجرورك كهري ميشا كنت تعالجي كنت تعالجي عايلة فير هذا إن في ذلك أرك الله صوشة وحا قصغان لذكر وانا قصغان لأولو الألباب قصغان إيه ثبت ثبت لو تعالجي سوجي ثابت ثابت هو إن حرف توكيد والنصب تنصب الاسم وترفع الخبر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب في ذلك في حرف جر ذلك اسم مجرور بفي آه ذا اسم اشاره ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل جر لك الله من البعد والكاف حرف الخطاب جر مجرور كاس وخبرك انه هرمر الجار والمجرور متعلق بخبر متقدم محذوف وجوبا تقديره كائنه وانا مؤنث لا ذكرى اللام لام الابتداء ذكرى واسمك انه قدال مري لام تاسا غشي لام تاسا نو سو سوتا انت ميلود اي غشو لام الابتداء ليرا معموليالك اني غشي ku wareegta mar ismkay gale mar khabarkay gale mar damiir fasli gale warkeed la soo socda aha mar mahmuul khabari gale afarta meelood ay gashay waa noo soo socda laamtan laamulmusaxqala la yidhahdaa warkeed waa soo socda marka allaamulaamul ibtidaa iska dhe adugu dikra ismu in mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala lalifa manac min duhuri atacadud marka ina isimka iyo khabarka waa qaadatay soo maaha daalika jaamijuurkuna khabarkiiyuu ahaa haye liuli allaamu xarfu jarin uli ismun majruurun bilaam wa calaamatu jari alyaau niyaabatan عن الكسرة لأنه ملحق بجمع كرساله ولي مضاف على الباب مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره جار مجرور كما على الجار والمجرور متعلقان بما تعلق به الجار والمجرور الذي قبل كان مجرور كيورا ماشي كتعلق كتعلق محل شيء وهالكي waxay tahay ulul fadli wa uludi xaalatu rafci joogto waa lagu rafciyay hamlan ala jabnu kirsalim haddana ulil qurbaa waa ulidiyo xaalatu nasbo joogta oo ya lagu nasbiyey xamlan calaa jamci mukadab saalim liulil albaabina waa uliidii oo xaalatuljar joogta oo ya lagu jiray maxaa loogu jiray xamlan calaa jamci mukadab saalim walxamdu maha lilaahi alluu u sugnaaday allahoo rabbi alcaalamiina caalamyaalka oran asagu abuuray والحمد الواو على حسب ما قبلها الحمد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة الفاقر لله اللام حرف جن الله اسم مجرور بالله وعلامة جر كسرة ظاهرة الفاقر الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن الحمد مبتدا لله وجاء مجرور وخبر ربي صفه ربي صفة لله وصفة المجرور مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة الفاقر مع الشاهد كل ما قال وكان مع الشاهد rabbi mudaaf alcaalamiina mudaafu ilayhi majruur wa calaamatu jari alyaau almaqsuuru maa qablaha almaftuuxu maa bacdaha niyaabat can kasra liannahu mulxaqun bijamcin karsaan xabshaadka waxa caalamiin waa jirantay laa mudaafu ilayhi calaamadda lagu jiray ya ay noqotay maxaa loogu jiray xamlan calaa jamcin karsaan walabisuu asxaabulkaafi waa nagaadeen fii kaafin godkoodii ay ku nagaadeen alaaa miatin saddex saddex boqol saddex boqol siniina ka bedelo sanadyaalay ku nagaadeen ama ku bayaani siniina oo sanadyaala ah. ah siniina oo sanadyaala ah dheh ama ka bedelo siniina sanadyaanay ku nagaadeen alaaada ka bedelo aye walabisuu waa darabuu ay lamid iyadaa ku dhiba exraabkeedu haddaad darabuu soo fahamtay dadan darabuu fahmina halkaa waxaad u fadhidaa baqalaada waaya walabisuu alwaaw bixasabi maa qablahaa لبثوا فعل وفاعل لبث فعل ماضي مبني على الضم للاتصال بواو الجماعة وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل الواو فارقة في كافي في حرف جر كافي اسم مجرور فيه علامة جر كسرة ظاهر يا الالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة لبثوا الف كذا بيضا في كافي في حرف جر كاف اسم مجرور به وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلقان باللبثة فعل كتعلق كهف مضاف هم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر ثلاثة ظرف الزمان ظرف الزمان سولما نصبي جري منصوبات سوكمد ما هي ظرف الزمان منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف قد ظرف إيش المجرور وإن تعلق فيها وظرف متعلقون باللبثة ثلاثة مضاف مئة مضاف إليه مجرور علامة جري كسرة ظاهرة في آخره سنين بدل من ثلاثة وبدل المنصوب منصوب وعلامة نصب الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع ملك السالم marka macluushaadku waxay tahay siniina oo nasbisan ala maxay la waxa laga bedelay 3 calaamada lagu garanayo nasbisan tahay waa yaada maxaa yaa loogu nasbiyey xamlan calaa jamci mutalisaalim aladiina muqtasimiinta kamaa anzalnaa sidaan ugu soo dejinay cala almuqtasimiina kuwa qaybqaybina yahuudda iyo kirishtaanka qur-aankiiy waxa weeyaan hadda meel ku dhufanaya ilaa been mogta isma waafaqdo qaar waxay leeyiin waa sixir qaar kale arsixir maahan waa gabay qaar kale maya gabay maahan waa sheeko kale mogta wixii waa wax been abuur بين أبورك مركز وافق ما الذين مقتسمين جعلوا القرآن قرآن ككدقان الدين قبل يال الذين مقتسمين جعلوا القرآن قرآن ككيالان الدين قبل يال فيري مركة الذين وعن كسفين المقتسمين قف حوقا فهمين نحوذان ربا فرت أتاك haye farta u taag waxaad u cabsan farta taag khaalid khaalidaa iskale marka galab waayahay almuqtasimiina almuqtasimiina ay maxay icraabantahay caamil ka galay xuya ma nasbisan tahay ma jaran tahay ma rafcisan tahay ma ma maxaa jiray calaadaa jirtay saax aladiina muqtasimiinta maxaana icraabay waa ka sifaday marka ismawsuulkan maxalka waa laga jaraa marka ha ismawsuulkan maxalka waa laga jaraa marka waxaa leedahay aladiina ismawsuulin sifatu lmuqtasimiin mabniyun mabniyun cala alyaai aladiina ya-daasaa la mabniyun cala alyaai fii maxali jarin mhm. ah, mabniyun waxay yidhahdaan mabniyun cala alfatxi nuunta ugu dambayda ah, farxada iska yidhahda qaarna may war waa sida jamciyo kaleeto jamcu saan u egyahay mogta aladiina soo ma jeedid aladiina jacaluu ficlun wa faacilun wey darabuu ay lamid alqur'aana mafcuulu bihi awal mansuuba calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri cidiina wey maxal shaahid cidiina mafcuulu bihi taani jacalada laba mafcuul qaadane ficilkaana laba mafcuul nasbina waa mafcuul thaanigi waa mafcuulkii labaad waxaa leedahay cidiina mafcuulu thaani lijacala mansuub calaamatu nasbi alyaau المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتح لأنه ملحق بجمع نقصان casharkan qof ila socdo aada u dhegaysay aan rabaa oo farta u taag adi miyaa dhegaysaydi haye cidiina jamcu kusaali waxaa u diiday mufradkeedu cidatun waa cidatun waaba baab siniin mogta waa jamcu tagsiir oo suuraddii jamcu kusaali iskaga yimid meeqan dhinacu ka shaadoobay waaba mucanaf cidaatun maba aan mudakar ko maalayaxqilna waaya labo sifana maan calabna maan saddex waana mukasar afar dhinacu ka shaadoobay marka jacdu salmaahana waa mulxaq shaqalatnaa munaafiqiintiiyo cudur daarana arxaad u harteeno nabiga sala allahu calay wasalam jihaadka uga harteen uga dhuumateen shaqalatnaa waxaana mashquuliyeen amwaalna maalyaalkeennii iyo waahluna ehelyaalkeenni waxaweyn gabaraa xanuunsaneed ariyaa goosmay beeran lungaduud iga aheed ay leeyihin cudurdaarun adduunya sheegaya waaya shaqalatnaa waxaana mashquuliyeen amwaaluna maalyaalkeenni wa ahluuna ehliyaalkayagii shaqala ficlun maadin mabniin cala laa maxalala min alxraam wataaw calaamatu tamiis مبني على سكون لا محل له من الاعراب ما ضمير متصل مبني على سكون فيه مع النصب مفعول به مقدم ها صدق لي غور واجب كاي هذه انه هرمره هذا كم اذا كم تايبه مفعول به انه هرمره اي واجب تاي لا بابكيسو كوغو سو سودا ان شاء الله وسوغو وي هل ميل wax walba lagu ma qaateen amwalu fa'ilu shagala marfu' ah amwalu fa'ilu shagala muakhar marfu' wa alamatu raf'i dhamatu zahiratu fi akhirih أموال مضافنا مضاف إليه مبني على السكون في محل شرك وأهلنا واكنا محل شاهدك وأهل الواو حرف عطف أهل معطوف على أموال والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن ضم لأنه ملحق بجمع ذكر صالح أهل مضافنا مضاف إليه مبني على السكون في محل شرك ماركة أهل وحكمها جموع تصحيح لم تستوفي الشروط جموع تصحيح لم تستوفي الشروط أهل مفرد وليه صوت Ah, mufradkiisu waa ahlu laakiin laysa bicalamin walaa sifatin waay min awsaqi maa tudcimuuna ahliikum fakafaaratuhu kaas kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiina toban miskiin oo la quudiyo waayo min waxaa la siina masaakiinta hadii la kafaara gudana min awsadi maa shay kiisa dhexdhexeeya shaygii kiisa dhexdhexeeya tudcimuuna jumlada tudcimuuna maada silada maadaas waa ism mawsuul mogta siladii waayo caydkiiya ka xadfan tudcimuunahu maaga aad quudidaan ahliiku markaad kafaaro baxaydo adinka waxa aad cuntaan waxa ugu hooseeya lagama dhigi karo waxa ugu sarreeyana alla kuguba waajibin haddaadan adugu iska sadaqaysay biilka la cuno caadiga meesha cuntada nuuca u dhexdhexeeyaa laga dhiga kafaarada min awsadi ma tudcimuuna ahliiku min awsadi u fiirsada meeshaan ku tacallujinaa fa kafaaratuhu midkaas la soo sheegay kafaaradiisu suuratulmaa-ida soo ma ahayn sow dhaartii maahan kafaaradeedii dhaar kafaaradeeda laga hadlaya ogaada fa kafaaratuhu dhaartaas kafaaradiisa oo caqdigaas qalbiga laga guntay laa yuaakidukum allahu bilahu fii aymaanikum walaakin yuaakidukum bimaa caqadtum laymaana waxyaala aad gunuddeen oo aad qalbiga ka xirteen ma yeel waxaana yeelayn midaan ah maya kafaara lagaama rabo laakiin ka dayso carabkaagaa ku badina laakiin kuwa aad qalbiga ka gunudeen kuwaasaa laydinka rabaa kafaaradiisuna ay tahay fa kafaaratuhu idcaamu casharati masaakiin soomaaliya iyagu saddex beri sooma ku leeyahy kan qaniga saddex beri maba kaa ansaxayde dad qani taaye saddex beri maa kaa ansaxe yaa ku yidhi kafaaradu saddex beri waa waa toban miskiin oo cunto la siiya ama dhar loo gadee fa kafaaratu idcaamu casharati masaakiina min awsati maa tudcimu ahliikum maa tucimuuna ahlikum ow kiswatun ow taxiiru raqaba saddexdaasaad kala dooreen toban miskiin quudi ama toban miskiin dhar u gad amase addoon xore soonnaba ku jireen yaa ku yidhi marka la dhaarta soona lagu kafaaro gudtaa soon waaye faman lam yaj qofaan heli karin addoon ma hayo toban miskiin wax ku quudiyo ma hayo wuxuu dhar uga bixiyo ma hayo faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaami qof kale u taallaa ee qofka heli kara shaqo kuma leh laga yeeli ma sowma jeedid min awsabi marka meeshaan ku tacallujinaa fiiriya fa kafaaratuhu caqdigaas oo qalbiga laga guntay kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiina miskiinyaalo tobana la quudintood waaye min awsabi maa kii midka u dhexdhexeeyana laga quudiyo makaan ku tacallujiye idcaam nabad intaas inaad la socotaan waa tudcimuuna tudcimuunahu aad quudinaydaan ahliikum min awsadi min xarfi jarin awsada ismu majruur bi min wa calaamatu jarri kasratu daahiratun fi akhirih aljaru walmajruur mutacalliqan biidcaam awsadi mudaaf ma ism mawsuulin bimacna alladii mudaaf ilayh wa ism mawsuul alladii macniisu yahay مبنين على السكون في محل جر تطعمون وافعال الخمسه فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب والجزم وعلامه رفعه ثبوت النون وواو جماعه فاعل مبنين على السكون في محل رفع والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول أو ماذا والعائد إلى الموصول محذوف تقدير تطعمونه واية تطعمونه واية تطعمونه واية تطعمونه واية تطعمونه ahliikum ahliikum ahliikum mafcuul bihi bal siduu isaga xraabay kawaakibka aanu xraabno ahliikum mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alyaau maxal shaahidku waa halkaas wa calaamatu nasbihi alyaau niyaabatan can ilfatxa لأنه ملحق بشغل كالسالم أهلي مضاف الكاف مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والميم علامة جمع ذكور محل شاهد هو حي طاي أهلي ومفعول به وعلى النسبية علامة نقول نسبية وهي محاد حملا على جمع كالسالم إلى أهليهم إلى أهليهم حكوري بل اسكبدايه ظننتم منافقين أوه xoola inima mashquulin waxna idinkama hadlaysnayn ee danantum waxaad u malaydeen allan yanqaliba arasuulu rasuulku inuusan u soo laabayn walmu'minuuna mu'miniintuna aysan u soo laabayn ilaa ahli waxay idlahaydeen dagaalkan qof ka soo laabmahay adigu aad nabad gashaan haa waa la xilib goyna taasaad idlahaydeen ee xoola iyo midna maahayn qof ilaahay dabagalay ceebo uma qarsoono waaye إلى أهل إلى حرف جر أهل اسم مجرور بلا وعلامة جره الياء نيابة عن كسر لأنه ملحق بجمع كالصالح أهل مضاف ولا هم أسوات كان مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مع الشاهد هو أهلي ولا جر علامة الوجر وامحي يا محل الوجر حملا على جمع مذكر الصالح حيالي أهلي علمنا ما مفرد ولا هو أهله لكن مفرد wakallaa wowda kuma jirto wowdu misaaladu iskula qabanaa kallaa ka jooga ka jooga cagta dulka dhiga kelimatu radcin wa zajrin aa la yidhahdaa kallaa kelimatu radcin wa zajrin kallaa ina kitaaba alabraari dadka baariyaalka kitaabkooda lafii cilliyiina oo ku sugan yahi makaanka ciliyiin la yidhaah makaankaasuu ku sugan yahay dadka baariyaalkaas kitaabkoodii lagu qoray daacaad ah, xasanaadka ay samaysan ajarkooda kitaabka uu ku qoran yahay makaankaasu yeelo toddobada samo korkooda ah kalaa kalimatu radcin wa zajrin de ina xarfu tawkiidin wa nasbin tansibu lisma tarfacu lkhabara mabniyun cala alfatxi laa maxala la mel icraab كتاب اسم انه منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره كتاب مضاف على ضرر مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره لا في عليين اللام لام الابتداءها لام تاس waxay gashaa macmuul yaalka ina mar isimkay gale mar khabarkay gale mar damiir fasli gale marna macmuul khabaray gale afartay gashaa waa ku soo socdaa insha Allah waa sugan way hadii aan ilaahay ku diidin way lafii allaamu laamulibtidaa fii xarfu jarin fiid waa xaraf jaar caadiya ciliyiin ismumajruun bifi wa calaamatu jari alyaa niyaabatan can alkasra liannahu mulxaqun bijamci kusaali ah. ciliyiin waa jiran yao fiidaasaa jirtay maxaa loogu calaamada lagu garan inuu jiran yahay waa ya maxayaa loogu jiray xamlan calaa jamci bilkhusaali jaar majruurkuna waa qabarkii inada aljaaru والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا تقديره كائن وما أدراك محاك أغيسي ما إليون إليون وحوك يا ورمي الكايد أبو إليون ميال وحورة كايدة آه. أفت وما أدراك محاك أغيسي ما محوية إليون إليون وحوية وما أدراك الواو بحسب ما قبلها wuxuu yahay wamaa adraaka alwaawu bixasabi maa qablaha maa ismu istifhaam maa ismu istifhaam مبني على السكون في محل رفع مبتدا أتها فعل ماضي مبني على الفتحة مقدرة على الألف منع من دون التعدد لما مفعول قادنا أتهادي أغو والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول به فرق هل كاس مركا جوجتو ما عليون سو قبسو ما اسم استفهام مبتدا ها إيه؟ adraaka maxaa ku ogeysiiyey wamaa shay muxuu yahay adraa ku ogeysiiyey huwa maagu waa faacilkii waa damiir mustatiro jawaas oo maaga u laabana jumladaasna waa khabarkii maada maada waa mubtada soo maaha jumladaas waa khabarki raabidkiina waaba faacilka raabidkiina waa faacilka hu wada waaya ma ismu istifhaamin mubtada mabniin cala sukuuni fi maxali rafcin ciliyuuna khabaru mubtada marfuucun bilmubtada wacalaama rafci alwaaw ha waaw waa lagu rafci maxaa loogu rafciye liannahu mulxaqun bijacmi lkawsaar maxaa yeelay mufradba maleba kelimadan suuraddeedaa jamac maahane hal mufradayba magac u tahay maaba mufrad male waa qalad waa inaad mufradba wey mufradayba magac u muuqaalkuna waa muuqaal jamac marka waxaa la yidhaha musamaabihi musamaabihiyaabaa la mufradayba magacooda jumladan oo ah maada mubtadaha iyo ciliyuuna khabar ah waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi sida kawaakibka ha u ixraabin iska ilaali ha ku dhicin qadaa uu ku dhacay waxaa tidhaha waljumlatu min almubtada'i wa khabarihi sad waxaa tidhahdaa sadad masada mafcuuli thaani lidra على هاي والجملة من المبتدا وخبره سدت سدت وحي أودي مسد مفعول الثاني لأدرع آه والجملة من المبتدا وخبره سدت مسد مفعول الثاني لأدرع باب كده تفهم الدونتا إن شاء الله جل الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد